waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan kusoo jirnaa kitaabkii sharxu qatri nada waballi sada waxaan ku dhex jirnay nawaasibta nawaasibta waxaa ugu dambeeyey matnigii inaan soo dhammaynay sharaxiiyaan galaynaa sharxi weliba anta oo ugu dambayday matnigeedian soo akrinay sharxiigaan gelaynaa sharax annaasibu caamilka kordhiga naasibkii araabicu ee afreeyey an weeye wahiya antuna umulbaabi waa baabka asalkiisa wa inamaa wax kale ma ahan akhartu anigu waa dibdhigay fi dikri sheegidda dhexdeedan ku dibdhigay limaa liajli maakii dartiisana u dibdhigay qadamnaahu aan soo hormarinay annaasibu caamilka kordhigaa naasibka araabicu afreeya an weeye wahiya antu umulbaabi wa aslu lbaab nawaasibta iyada asal u ah wuxuu yidhi abu xayaan bidaliili itifaaqi calayha walikhtilaafi fi lan wa idan wakee inta kale saddexda kale khilaaf unbaa ku jira waxbaa layskaga khilaafay laakiin an layskuma khilaafin taasa tusayda in asal tahay marka annaasibu midka kordhiga naasibka raabixo afreeya an weeye wahiya antu umulbaabi baabka asalkiisii weeye baabka asal weeye bidaliili itifaaqi calayha walikhtilaafi fi lan wa idan wa kee waxay u daliila inay asal tahay ayada waa laysku waafaqay laakiin saddexda kaleeto waa laysku khilaafay marka ayadaa u ah asal caamil nasbiya ficil mudaaric marka hadday asal tahay asalku wuxuu keenaya in la hormariyo Ah, waa asal iyo dibaan udhigay mar iskeeni karta moogta hadda saddexdii kale waa uu soo sheegay saddexdii kale waa uu soo sheegay ayaduu dabamariyey marka waa asal iyo gadaalan maraa ma isqaba karto marka wuxuu ka jawaaba sababtuu gadaal u mariyey wuu yidhi wa inamaa wax kale ma ahan akhartu diban unugu u dhigay anta wa inamaa wax kale ma ahan akhartu diban u dhigay anta hidikri xagga sheegidan dib ugu dhigay ka hadlida laga hadlaa dib aan u dhigay limaa liajli maakii dartiisan dib ugu dhigay qadamnaahu maaga aan soo hormarinay oo min duuni lkalaami calayha aha ah, hadalkeedaa dheer wa inamaa wax kale ma ahan aqartu dibaan u dhigay anta kaadlideeda fii dikri sheegidda dhexdeedan dib ugu dhigay marka la sheegayo dibaan udhigo kuwii koolaan hormariyey limaa liajli maa macno dartiisan dib ugu dhigay qadamnaahu aan soo hormarinay oo waa maxay min duuli lkalaami calayha hadalka laga hadlaayo aan dheer sidaasan dib ugu dhigay wa camilad way camal fashay hiya anti daahiratan xaalo ay tahay midii muuqata wa mudmaratan xaal ay tahay midii la idmaaray liasaalatihaa liajli asaalatihaa asal ahaanshadeeda darteed ay u camal fashay fi nasbi kordhiga asal ay ku tahay wa camilad waa camal fashay hiya antii daahiratan xaalo ay tahay midii muuqata wa mudmaratan xaal ay tahay midii la idmaaray liasaalatihaa liajli asaalatihaa asal ahaanshadeeda darteed ay u camal fashay fi nasbi kordhiga ay asal ku tahay inay mudaaric nasbido waxaa la yidhahdaa cilatun taqadamad calaa macluuliha aa la yidhahdaa ah, macluulkiiyaa la dabamariyey ciladiya la hormariyey walsaalatihaa fi nasbi waa cilo macluulkiina wuxuu yahay la cilaynaa camilat daahiratan wa mudmaratan ka cilatun taqadamad calaa macluuliha ahaa mhm. waa ay camal fashay camilad way camal fashay wa camilad waa ay camal fashay hiya anti daahiratan xaalay tahay mid dii muuqataa wa mudmaratan xaalay tahay midii la idmaaray maxay u camal fashay iyadoo daahir iyadoo mudmara liasaalata waa taas cilada yaana la cilaylahu macluul ah camilat daahiratan wa mudmaratan liasaalatiha liajli asaalatihaa asal ahaanshadeeda darteed fi nasbi kordhiga asal ay ku tahay kordhiga inay wax kor dhigto ay asal ku tahay saasaa waxay keentay inta kale waxaysan yeeli karin oo ah daahiratan wa mudmaratan in camal fasho wadalika ay ayilcamalu daahiratan wa baatina inay camal fasho kelimadu ayadoo daahiraa iyo ayadoo mudmaraa multabisun waa mid ku dheehan camalkaas wadalika camalkaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi baqiyati nawaasibi nawaasibta inta baaqigaa khilaafkeed inta kaley khilaafsanta wadalika ay camaluhaa daahiratan wa baain daahiratan inay camal fasho ayadoo daahira iyo ayadoo mudmar ah multabisun camalkaas wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi baqiyati nawaasib kuwa wax nasbiya intooda kale khilaafkeeda kuwa wax nasbiya oo ficilka mudaaric nasbiya inta kaloo soo hartay waa saddexdiiye khilaafkeeda ku dheehan yahay falaa tacmalu hiya baqiyadii camal fali mee ilaa daahiratan xalay tahay ma ahani falaa tacmalu hiya baqiyadii camal fali mee ilaa daahiratan xaalay tahay maahan inta kaloo baaqigaa ayadoo muuqata unbay camal fali kartaa ee ayadoo mudmaraa ma camal fali karto mihaalu mihaalu icmaalihaa antii la camalsiinteeda mihaalkeeda daahiratan xaalo ay tahay la camal siiyo qowluhu wa allah hadalkiisa tacaalaa allah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana waladii allihii amacu aan damcaayo nebi ibraahima ilaahay ka warramaayo waladii allihii uu yidhi admacu aan damcaayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khadiatii aniga gefkayga iyo dembigayga macalumshaahidku an yakfira weeye ficilkaas oo yakfira ah waa la nasbiyey antiyo daahiraahoo muuqataana nasbiday antiyo daahiraah oo mara aan ahayn antiyo daahira ah oo muuqato aan nasbiday wey mihaalu icmaalihaa anta la camal siinteeda mihaalkeeda daahiratan xaalo ay ta midii muuqata la camal siiyo qowluhu allah hadalkiisa tacaala allah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana nebi ibraahima wuxuu yidhi waladii allaha admacu aan damcaayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khadii'atii aniga dembigayga iyo gafkayga yuriidu allah allah wuxuu doonaa an yukhafifa inuu fududeeyo cankum xaggiina uu ka fudeeyo an yukafifa ficil mudaarica la nasbiye an mudmanaho daahira oo camal falayda lagu nasbiye waqayatu waan qayday u yidhi shiiku an lafdigaas an ah bilmasderiyati masderiyanku qayday eh, ixtiraazan liajli ixtiraazin iska ilaalin darteedan ugu qayday min almufasirati midii wax fasiraydaan iska ilaalinayay iyo wazaa'idati midda dheeraadkaa ah, fa inahumaa mufasirada iyo zaa'idadu laa yansibaani ma kordhigaan almudaarica mudaaric ma kordhigaan waqayadtu waan qayday matniga an lafdigaas an ah bilmasteriyati aan ku qaydi masteriya hadii leedaha xaa isla soo gale naasibatun lilmudaarici wa mukhafafatun min athaqiila labadaas way isla soo gelayeen laakiin laba kalean ka ixtiraasayu Ah, laba kale aan ka ikhtiraasay oo ah mufasila iyo zaa-ida marka anti meeqay noqone afar ah, naasibatun lilmudaaric mukafafatun min ahaqiila mufasila zaa-ida afartiiba inuu sheegay sooma jeedi marka waqayadtu an lafdiga an ah aniga waa qayday matniga bilmasderiyati yan ku qayday ixtiraasan liajli ixtiraas iska ilaalin darteedan u qayday min almufasirati tii wax fasiraydan iska ilaalinayay iyo wzaa-idati midda ziyaadada ah fa inahumaa munfasile iyo zaa-ida laa yansibaani lmudaarica mudaarica iyagu ma kordhigaanoo ma nasbiyaan waxa weeyaan waa sida jumhuurtu ay qabaane akfashaasa u qaba zaa-idada wax nasbida zaa-ida waxna waa nasbina waana warkaasu ideeda warkaasuu sheegaa falmufasilatu midda mufasirada ah marka waxaa la rabaa mufasire iyo zaa-ida xagga in la iska dhigo horta ayaga la barto marka iyaga la barto labada kaleeto unbaa isla soco kara oo meelaha gobol iska soo geli karaan kuwa kale maba soo galaanba kuwan kale oo ma dhici karta in la yidhaha antaanu mufasira inay taa dhici karta may amay naasiba naasibata ama la yidhaha antan waa zaa-ida waa naasibo labadaba ka dhigi karta lagu dhihi dhihima taratana zaa-ida ka dhig taratana naasiba ka dhig lagu dhihi dhihima sida qaalibkaa laakiin waxaa dhici karta in lagu yidhaahdo antaanu daaratana naasiba ka dhig daratan mukafaf min athaqiila ka dhig labadaas marka xoogaa hadalkoodu diba loo dhigi laakiin labadaan horta bal iska iska caddee falmufasiratu anta oo mufasirada ah hiya almasbuuqatu waa midda lagala hormaro bijumlatin jumlo jumladoo fiihaa dhexdeeda macna alqowli qowl macnihiis uu ku sugan yahay duuna xuruufi xuruuftiisa ka sokay waxaa la yidhaha mufasira ju waxaweyn saddex shardi midda leh saddex shardi middii laga hela mufasira la yidhahda saddexdii shardi afar shardi culamada gobala ka dhigaan hadda inta uu sheegay haddii aan hal shardi ka dhigno saddex shardiyaa noo hare haddii inta uu sheegay laba aan ka tirinana waxa weeyaan laba kala haraydo afaray noqone oo inta uu sheegay waa maxay almasbuuqatu bijumlatin mana fiiha macna alqowli duuna xuruufi intaasuu sheegay laba shardi waa laga dhigi karaa oo in la yidhaahdo falmufasiratu hiya almasbuuqatu waa midda lagala hormaro bijumlatin shardi jumlada sofiya dhexdeeda macnal qawli uu ku sugan yahay duuna xuruufihi labo oo laba sharti laga dhigo laba dhiman marka waa inaan xaraf jeer gelin waana in jumla ka dambaydo ah, xaraf jeer waa inuusan gelin waana in jumla ka dambaydo waa inin dhigaa sajaaciga iyo maxamed xudeen cabdulxamiid labadaba waa dhiga sajaaci waliba ku celcelina laba gabay uu midba mar isku dayey oo ku gebiyey marna saddex baydu ka dhiga marna laba bay waa saddexda shardiyu mar walba u tirina laakiin saddexay ka cabiraan bal hadda xaashiyada fiiri Ah, mdin abdamiid yushtarau waxaa la shardiyaa fii an anta almufasirati wax fasirayda alaaatu shuruudin shardiyaalo saddexa la shardiyaa alawal shardiga ugu horeeya wahuwa ladii waana midka dakarhu mualif uu sheegaye an tasbiqaha waa inay ka hormarto jumlatun jumlo jumladoo daalatun tusayda calaa macna alqowli qowl macnihiis walaysa jumladaasuna aysan ahayn mushtamilatan mid kulansanayda calaa xurufi qowlka xuruuftiisii oo qaaf iyo waaw iyo laab walaa muawalatan bihi mid lagu walaa muawalatan bihi mid lagu awilaayan aan ahayn falow jiita haddaad la timaado bijumlatin jumlo jumladoo mushtamilatin kulansanayda calaa sariixin qowl hadal cad lam taxtaj uma baahna ilaa tafsiirin tafsiir lianna sariixal qowli hadal cadu hadal cadu hayru muxtaajin waa midaan u baahnayn litafsiiri tafsiir فتkون way iska نoقone الجملة جملada بعd الqول xaalay ahaatay مفعuل bه waa مqل qwl مفعuل bh iska no waa mqل qwlka wy waa loola jeeda مفعuل bh وlaa يutamana lala imaanayo بcan intaas waa intii uu sheegay oo mطnigan hadda ku akrinayo waa hal sharد wثani shardiga labeeya anta تaأkara waa inay ka gadaal marto canhaa anta جuمlaة جuمlo falow annaka adiga jiita haddaad la timaado bijumlatin jumlo jumladoo mushtamilatin kulansayda calaa mufradin jumladaasoo mufradkaasoo yaxtaaju u baahan ila tafsiiri uma aradta aad doonto an tufasira inaad fasirto hada lmufrada lam ta'ti la imaameydid bian almufasirati la imaameydid bal taji-u waxaad la imaaneen biey aad la imaaneen ey ayaad la imaaneen fataqulu waxaa leeda maalan ishtaraytu casjadan anigu daabaan soo gatay casyadantiad rabto inaad fasirto dahaaban aada leeda dahaaban aada leeda ee ma dhihi kartid ishtaraytu an casyadan ma dhihi kartid ishtaraytu an casyadan oo anta halkaas ma geli kartid maxaa yal waa lagu leey mufrada ka dabamaray maba gasho anta fasira halkaas an dahaban ma la dhihi karo dahaban w an dahaban ma qaban kartid maya anta horeyaad gelina mufrada ka damana waa le ishtaraytu ancasjada ah. hadde maya jumlada ka dambayda ah, si fiican ishtaraytu casjadan eyda haban eyda haban saas wey eyda haban marka ma dhigi kartid ishtaraytu casjadan andahaban ma dhigi kartid wey an andahaban oo mada geli kartaa lagu leeya halkaas wa haaliu midka sadexeeya allaa yadkula wa gelin shardiga saddexeeya wahaalitu shardiga saddexeeya allaa yadkula wa gelin xarfu jarin xarfu jarin wa gelin lafdan oo taqdiiran xagga lafdiga iyo taqdiirta midna wa ka gelin fain taqadama calayha xarfu jarin hadduu ka hormaro fi lafdi xagga dhawaaqa naxwu katabtu ileyhi waxaan u qoray bian qum istaag oo fi taqdiiri xagga taqdiirta naxwu taqul an taqula wa inaad tira katabtu ileyhi waxaan u qoray an qum istaag wal ayaad saas tidhi anta adiga tanwi aad albaa ba-ad maysan tahay kaanad antu waxay noqona xiinaydin xaaladaas masderiyatan laa mufasiratan noqome wal adfaru sida badan an takuuna anti mufasiratan waa inay noqoto mid fasireed shardigii laba saddexaad muxuu noqday anlaa yadkula xarfu jarin lafdan aw taqdiir fiiri marka waxa ay fasirto waxa ay fasirto waxaa sheegaysa jaacigana sidoo kale u kugu dhigaa waa lamida wuxuu ku yihi walaktaru sida badan an takuuna an waa inay noqoto mufasiratan mid fasirayda limafcuul bihi maxduufin badanaa mafcuul bihi maxduufay fasirtaa naxwu wadalika mihaalka naxwi qowliga ilahi qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sareeyaae ilaa uu yidhi wanaadaynaahu waa u dhawaaqnay nebi ibraahim ayaa ibraahiimu aan ugu dhawaaqna hadeer maadaa mafcuulkeedii labaado xaraf jeer kulagu gudbaydo aa maxduuf ah markaasay fasire wanaadaynaahu waxaan ugu dhawaaqnay bilafdin lafdigo ah ya ibrahimu lafdigaasaan ugu dhawaaqay ay ya ibrahimu waxay fasiraydaa lafdigii loogu dhawaaqay lafdigii loogu dhawaaqay fasiraya iyo naxwu qawlihi tacaala idow xayna iyadoo mafcuulkii madkuur yahayna waa tan mafcuulka waana la sheega marmar isagoo madkuura mafcuulkiina waa kana id owxayna id waqti owxayna aan u waxyoonnay ilaa ummika hooyadaa maladii kii yuuxaa la waxyoonaa aniqdi fiihi muuse tuuran u waxyoonay aniqdi fiihi jumladan waxay fasireen maa yuuxaa mafcuulkaas oo madkuurka ahay fasire maa yuuxaa bay fasireen eh, fi taabuuti ku tuur nabi muuse faqdi fiihi taabuutkana ku tuur fi lyami badda marka waa noocaas marka labada mafcuul bihi maxduufa ama mafcuul bihi madkuur ah labadaasay mid fasirtaa sida haalibka waa saas weey falmufasiratu mufasira marka ogaane saddexaas shardiya leeda falmufasilatu marka hal shardiyan ka dhigna inta uu sheegay dii laga dhiga laba laga tiriyo afar shuruudi markaas noqon falmufasilatu mufasilo hiya almasbuuqatu waa midda lagala hormaro bijumlatin jumlo jumladoo fiiha dhexdeeda macnal qowl qowl macnihiisu uu ku jiro duuna xuruufihi xuruuftiisa ka sokay lianna sariixa alqowli laa yaxtaaju ilaa tafsiir nahu katabtu waan qoray ilayhi shaksigiis an ilayhi shaksiga xaggiisa waxaan u qoray an yafcalu inuu samaynayo kada an yafcalu eire marka haddeer jumla ka horeyda cankan oo macno qowl ku jiro waa katabtu hayla qof dad wax u qortu akristo adoo la hadlay weyn xagga macnaha laakin xuruuftii kuma jirto katabtu qaaf iyo wow iyo lam kuma jiraan an yafcalu waa inaad tiraa markaa dee an yafcalu aada leeda birafci waxa wey yafcalu ade an yafcalu kada wa takunu soo qadara mufasiratanay noqone idaa aradta haddaad ula jeedo bihaa aada leedahay dabihii watakuunu anti mufasiratan ay noqonee idaa aradta haddaad ula jeedo bihaa anta macnaa ey haddaad ula jeedo macnaa ey markaad ula jeedo ay mufasirad noqone wey mufasiray noqone mufasiray noqone halkaas mufasira nooga hartay mufasira aa nooga hartay bihi maahani waa bihaa bihaa wazaa-idatu zaa-idadu hiya alwaaqicatu waa midda dhacda bayna alqasami dhaar iyo walow qasab iyo low inta udhaxayda midda dhacdo wey wa tilka taas oo zaa-idada soo qadara mubtade dalika dhin waa muanafe eh. wa tilka taas zaa-idada naxwu uqsimu bilahi allan ku dhaaranaa allow ya'tiinii hadduu ii yimaado zaydun zayd la ukrimanahu inaan karaamaynayo karaamaynaayo wazaa-idatu zaa-idadu hiya alwaaqicatu waa midda dhacda bayna alqasabi dhaar iyo wallow inta udhaxayda wa tilka taas oo zaa'idada naxwu uqsimu billaah allahan ku dhaaranaa allow ya'tini hadduu ii yimaado zaydun zayd la ukrimanahu inaan karaamaynaayo karaamaynaayo aad leeda ah. nuur meeqa meelooday dhici jirta anta zaydada saddex sheek low iyo qasan dhexdiis o kaaf oo xarfu jar ah iyo majhuurkeeda un dhaxda kaandabyatin tadcu ilaa waariki salib lamaa tawqiitiya ama lamaa xiiniyaa gadaalkeeda xaashiyada waxaan kugu darayaa idaa afartaas meelood ay dhacdaa fiiri marka xaashiyada fiiri marka ku yidhi wazaaidatu mida dhacday hiyawazaaidatu hiya alwaaqicatu bayn alqasami walow ilaa aakhiri ibtasara ibnu hishaam wuxuu ku gaabsaday calayhi halkaas meela raddan liajli raddin ridin u ridinaa daraaddeed calaa man qofkii qaala yidhi inahaa anti fii daalika mihaalkaas xaalay ku sugan tahay lirabdi ljawaabi jawaabka in la xiray u sugnaatay bilqasami dhaarta lagu xidho falaa yunaafii halka meelhu diidi mee maakii dakaraha uu ku sheegay fi lmuqni muqniga ku sheegay meelo kale oo maxay tahay meelaha muqniga ku sheegay saddex kaleu ku sheegay min wuquucihaa inta zaydada dhicidooda ah kaiiran wuquucan kaiiran dhicitaan fara badan bacda lamaa alxiiniya o wa min wuquucihaa iyo dhicitaankeeda bacda idaa ay dhacdo shay laba ma ahan iyo wa baynaalkaafi wa majhuuriyahaa tadabar hadda iska fiirfiiriya saddexdan ku darto halkan afar sow kuma ahan afartaas meelood ay dhacdaa saaidaduna washtaradtu waxaan shardiyey uu ku yidhi shiiku washtaradtu aniga waxaan shardiyey allaa tusbaqa almasderiyatu masderiyada inaan lagala hormar ma ujeedaan faacilka banaanka marka lasoo dhigay masderiye aan loo celina ee aan loo celin ma jeeda Eh, washtaradtu waxaan shardiyey uu yihi shiiku allaa tusbaqa almasderiyatu masderiyada inaan lagala hormarin bicilmin cilmi mutlaqan cilmigaasu kala qaadlaan xaalu yahay cilmi aan la kala qaadin cilmi aan la kala qaadayn wuxuula jeedaa fiida xaashiyada sawaaun kaana bilafdihi lafdiga oo cilmi oo cayn iyo laam iyo miim ahaaye am la ama lafdi kale ahaaye naxwu naxwu taxaquqi sida xaqiijin oo kale watayaquni hubsasho oo kale walinkishaafi faydmid oo kale wduhuuri muuqasho oo kale wa nadari lfikri nadarka oo bimacnaa tafakara ah oo kale kamaa qaala radiyu siduu yidhi wa sawaaun waxaa isku mid a kaana cilmiga lagu sheegaa muhbata mid la sugay ahaye am manfiyan cilmi la anfina ahaye naxwu maa calimtu ma ogi an yaquuma maa calimtu ma ogi an yaquumu zaydun zayd inu maa calimtu aniga ma ogi an hushaamiye yaquumu zaydun marka cilmiga ama hala anfiyo ama hala sugo cilmigu lafdun cilmi ha ahaado ama lafdi kale oo yaqiin tusaya marka tayaqana iyo taxaqaqa iyo tabayana iyo waxaw kulligood waa isku mid wax alla wax cilmi faa waa isku mid washtarabtu waxaan shardiyey allaa tusbaqa inaan lagala hormarin almasteriyatu masteriyada bicilmin mutlaqan cilmigaasu mid aan la kala qaadayn xaal uu yahay cilmigaas lakala qaadi ma walaa bidannin dannina waa inaan lagala hormarin fii axadilwajhayni labada wej mid kamid ahan ku shardiyo waa inaan dani lagala hormarin daniga labadiisa wej mid ka mida labada wej waa wejka wejka oo la diidaa ijraau dani mujra alcilmi markuu ahaa wey ilaa daniga laba anagii niri marka aan ficilka ka dambeeya la nasbay waa goorma waa ijraau lidani mujra alcilmi waa markii daniga la marsiiyo meesha cilmiga oo bimacnaa cilmi laga dhigo bimacnaa cilmi haddii laga dhigo markaas waxaa lama nasbinayo ficilka ka dambeeya marka labada wej midkood midkaas ula jeedaa labada wej midkood kaasuu ula jeedaa kaasuu ula jeedaa washtaratu waxaan shardiyey allaa tusbaqa almasteriyatu masteriyada inaan lagala hormarin bicilmin mutlaqan kala qaadlaan cilmigaas xaalu yahay walaa bidannin dannina waa inaan lagala hormarin fii axadilwajayni labada wej mid kamid aan ku shardiyey oo ah ijraaun dami mujra alcilmi ictiraazan liajli ictiraaz iska ilaalin darteedan u shadiyey can almukhafafati tii la fududeeyaan iska ilaalinayey min athaqiilati midii la cusreey laga fududeeyey ah, anta la fududeeyey oo thaqiilada laga soo fududeeyey taasaa cilmigu ka hormaraa ama dhanni mujra alcilmi uu ka hormaraa ah, cilmi ama dhanni ujriya mujra alcilmi wuxuu ka hormaraa mukhafafa min athaqiila saasaan marka ugu shardiyey anoo kuwaas iska ilaalinayo ku anoo iska ilaalinayo kuwaas walxaasilu warka duuduubkiisu wuxuu yahay ana halaaa xaalaatin xaalado saddex ah ee kaa'inaatun lian-an usugnaaday anta ay masderiyati masderka loo nisbeeyey bictibaari maa qablahaa waxa ka horeeya marka la fiiriyo walxaasilu warkii duuduubkiisu waxa weeye ana halaaa xaalaatin xaalada saddexa akaainaatun lian an u sugnaaday antii almasderiyati masderka loo nisbeeyey biictibaari ma kii fiirintiisay ugu sugnaadeen istakara ku sugnaaday qablaha anta waxa ka horeeya haddii la fiiriyo saddex xaaluu noqona maxaa nidhi waxaa ka hormari kara damac iyo ishfaaq waxaa ka hormari kara cilmi iyo yaqiin waxaa ka hormari kara dani iyo rujxaan sow sooma aanaan dhihin saddexdaas xaalo saddexdii rabaa inuu kuu sharaxo saddexdii kuu sharaxa anta mar waxaa ka hormari kara cilmi iyo yaqiin mar waxaa ka hormari kara dani iyo rujxaan mar waxaa ka hormari kara damac iyo ishfaaq marka saddexdii kuu sharaxa markaas laakiin isagu wuxuu kuleeyahay lab inta kuu sharaxo uu kuleeyay wixii ka soo haray damac iyo ishfaaq isaga kuu sheegma oo wixii ka soo haray uu kuleeyay cilmi iyo yaqiin hadday ka hormaraan waa mukafafatan min thaqiila dhanni iyo rujxan hadduu ka hormaro naasibana waa noqon kartaa mukafafana waa noqon karaa oo dhanniga labada weg midba mar la marsiiyaa haddii labadaas aysan midna ka hormarin oon cilmina ka hormarin dannina ka hormari karin fa hiya naasibatun ilmudaaric aad leedahay wlxaasilu warkii duuduubkiisu wuxuu yahay ana alaaa xaalaatin xaalada sadexa ee kaa-inaatun lian u sugnaaday anti almasteriyati masteriyada hore masarka loo nisbeeyey biictibaari ma kii marka la fiiriyo istaqara ku sugnaaday qablaha horteed ixdaahaa ixda alxaalaat xaaladihii middee an yataqadama inuu ka hormaro calayhaa anta maa lafdi yadullu tusaa cala alcilm lafdi cilmi tusaa tabayana taxaqaqa e, e, tabayana taxaqaqa e, tayaqana waxaad tiradaa nadara wax alla wixii cilmiga tusaa hadduu doono xataa lafdi danni ah oo cilmi loola jeeda ha noqdo waa isku mid hmm. waayo fahaadihi midaan oo wa cilmi tusa ka hormarayn wey fahaadihi midaan mukhafafatun waa mid laga fududeeyey min athaqiilati midii la cusleeyey laa ayru laa kayruhaa jaa-isa wax aan mukhafafayn ma ma banaana mar haddii uu ka horreeyo cilmi iyo yaqiin lafdi yaqiin tusaya ama ha ahdo lafdu calima ama ha ahdo tayaqana ama ha ahdo taxaqaqa ama ha ahdo tabayana ama ha ahdo nadar oo fikriya wuxuu ha ahdo duhuur iyo inkishaaf ha ahaado lafdi cilmiba tusa hadduu ka hormaro wax kale ma banaana waa mukhafafa min athaqiila fahaadihi middan mukhafafatun waa midii laga soo fududeeyey min athaqiilati tii la cusleeyey laa ayru laa kayruhaa mukhafafa qayrkeed jaa-isan mid banaan ma aha waajibu waxaa waajibee fii maa ficil ku maadaan wayajibu waxaa waajiba fii ma ficil waxaa ku waajiba istaqara ku sugnaaday bacdaha mukafafa gadaalkeed amraani laba amara ku waajibayaan laba amar ayaa waajibaya axaduhaa midkeed rafcun weeye laakiin labada amar goomay waajibe axaduhaa rafcun fiiri meeshaas ha horta laba arrimoodaa waajiba mar hadday mukafa min afcaylahu marto ko waa in la rafciyo ficil ka dambeeya labo waa in laga fasli uu kuleey soo ma jeedin laakiin goorma wey marka la rafcina fiiri xaashiyada axaduhaa rafcuhu waa goorma marka la rafcina in kaana mudaarican hadduu mudaaric yahay mucraaban mudaaricaasoo la wa khalaa uuna ka marnaado min naasibin mid kordhiga wa jaasibin mid reeba wa haddii waxa anta muqafadada ka dambeeya uu noqdo mudaarican mucraban khaaliyan min naasibin wa jaasibin markaasaa la rafcina ee waxa ka dambeeyaba hadduusan mudaaric ahayn saaduu rafcina mudaaricba maaha waaba maadi ama waxa ka dambeeya waa mudaaric mansuub ah ama waxa ka dambeeya waa mudaaric majzuum ah marka markaas anta un inay mukafafataad xaqiiqsana maahane iska rafci maydid dhiimeed ani waxaa la yidhi mar haddaa ad mukafafo aragto waxa ka dambeya iska rafciya maadi hadda aragto ma rafcine markaad rafcaydo waa in kaana mudaarican mucraban khaaliyan min naasibuga jaazima waxa ka dambeeya ilaa mukafafada waxa ka dambeeya maadiyuba iska noqon karaaba wuxuu noqon karaa mudaaric mansuub ah wuxuu noqon kara oo caamil kala nasbiyey wuxuu noqon karaa oo an ma nasbayba caamilkaa nasbina ah, wuxuu noqon karaa caamil eh, mudaaric majzuuma wuxuu ku yidhi in kaana hadduu yahay rafcine mudaarican mudaaric mudaarica mucraban la exraabay oo waqalaa uu ka marnaado min naasibin mid kordhiga wajaasime fakharaja warkaas waxaa ku baxay oo laga ixtiraasaan waa naclada iyo inaan ogaano an qad sadaqtanaa anhu shaniye haddii antaan mukhafafa min ahaqiilo wey axmed antaan mukhafafa min ahaqiilo miya wala hay mawqafa miya xaa tusaa geb mso meel kalu jiro ka fakera hay cilmiyaa ka horeeya qaacidadaas bal fiiri qaacidadaas bal fiiri kitaabka fiiri isha ku guba waa naclama an qad sadaqtana antaan inay tahay muqafafina faqiir waxaana baray naclama cilmiya ka horeeya cilmiya ka horeya ma anaan dhini magta mudaaric markuu ka horeeyo waay miyaan soo nid waxaad jawaabtu sax noqon kartaa mudaaric ka horey haddaan marka hore calaamad kaaga dhigo oon ku idhaha mudaaric marba hadduu ka horeeyo midaas waa mukhafaf min athaqiil hadda waad ku jawaabi kartaa hadii lagu yidhaha ma tahaa mudaarica ka horeey laakiin markii hore dii lagu dhiibo calaamad lagu dhibo ay ahayd cilmi oo la yidhi marka cilmi ka horeeyo markaasay tahay mukhafaf min athaqiila marka lagu weydiiyo waa fiire iisu aan iska fiiriye cilmiyaad arkay markaas leeda cilmiya ka horeeya saas inaad ku jawaabtaa jawaabtaasu ay sax u noqoto waa naclama inaan ogaano aanu shamiye adleh marka ah, aanu shamiye qad sadaqtana aad noorun sheegtay suuratu maayda ka fiiri iyo fiiri ayadoo ficilkii hadda markaan an qad sadaqtan anta ficilkidana lama rafcin ah, xaala rafciye waaba maadi ah, waaba maadi maadi maad rafciye ko ayadoo ficil mubaarakadana laakin la jasmiyey wacalimtu waxaan ogaaday anhu shamiye midaan wey midda ay macalin xudeen wa waxaan ogaaday an lam yaqun antan min naasibadii mase waa jez mase waa mukafafadii hay daliila calima ka horeyda waa arrintiis hadda waa faari hadda rafcinaydi mudaaric mucro laxaa lagu leeyahayba ha hadduu mabni noqdo ma rafcaydid ya ya mudaarica oo mudaarica ayado antaan waxba u keenin antaan abadkus ayado rafca mi wadata ayado ha ha nasbina lagula jeedo naasbaha ka dhig intaasa warkana maaha oo waxa weya ayado caamil wax rafciya maaha a ayado xabad kusoo kordhimi oo wax lagula jeedo war waa la rafcina marka lagula waxay tahay war ayado nasbi mayo intaas way hmm. war intaasaa lagula jeeda war nasbimi ayada ayada waxa ku nasbin aa lagula jeeda wacalimtu waxaan ogaaday anu shaamiye lam yaqum zayd inuusan istaagin wacalimtu waxaan ogaaday an hishaamiya lan taquuma adugu inaa istaagan fiiri lan taquuma ilaa mudaaric nasbisana ka dambaysa maaha marka wayajibu waxaa waajibaya fii maa ficil istaqara ku sugnaaday bacdaha anta mukafafada gadaalkeed amraani laba arrin axaduhumaa labada arrin midkood rafcuhu la godidiisa wey wain la rafciyo laakiin waa goorma in kaana mudaarican mucraban wakhalaa min naasibin wa wey markaas wey wtani arinka labaad arinka labada waajibkaa fasluhu waa mudaaricaas la faslintiisa minhaa anta laga fasliyo bixarfina lagu fasliyo xarafkoo min xurufin xuruf ka mida xuruuftoo arbacatin afar ah xuruuftoo arbacatin afar ah wahiya xuruuftii xarfu tankiis wey wa xarfu nafyi weeye wa qad weeye wa low wey Ah, wthani arinka labada waajibka mar hadday antu mukhafafa noqoto wthani arrinka labada waajibka faslu ficilkii la faslintiisa weeye minhaa anta waa in laga fasliyo anta mukafafada ficilka mudaaric oo ka dambeeya waa in laga fasliya waa in laga fasliya bixarfina looga faslina xarafkoo min xuruufin xarafyaala ka mid a ah. xuruuftoo arbacatin afar ah wahiya xuruufta afarta ah xarfu tanfiisi oo ah asiinu wa sawfa وxرف نفي oo ah ln ln waa saddexdaas xarfu nfy xarfu nfyi kale maaha ma ma keeni kartid xarfu ah, nfyi kale ma keeni kartid maxrufu nfy waa badan in uu noqon karaa ma uu noqon karaa waxaas o dhan lagama ogola xarfu nfyi halkan maxaa loola jeedaa sadex saddexaas waa maxay la ln ln ah, ayadoo looga fasriyo la isagaa kuu soo wada afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim afalaa yarawna afalaa yarawna anlaa yarjicu an iyo laa yarjic soo maaha anta iyo yarjic waxaa udhaxeeya laa ayadoo looga nas looga fasliyo lanna maxaad leedahay axasi ayaxsabu ayaxsabu an lan yaqdira calayhi axad ayaxsabu an lan yaqdira yaxsabu maanta waxa weeyaan danigan ayaa ah mujran mujra mujra alcilmi ujriya mujra alcilmi ah, iyadoo cilmi lagala hormaro lamidii marka waxaa leedahay ayaxsabu an lan yaqdira calayhi axad marka antan iyo ficilkii yaqdira maxaa lagu kala fasliyey lan ayadoo lan looga fasliyeyna maxaad leedahay ayaxsabu an lam yarahu axad hmm, isla suuradda soo maaha ayaxsabu an lam yarahu axad marka yaxsabudaasa maanta waxaa leedahay waa danun ujriya mujra alcilmi ficilkii marka waa lan waxa weeya waa laga faslina waa laazim in laga fasliyo marka ka fasli maxaad uga fasline lam aada uga faslida marka nafina waa kaasa waqad ay weeyaan waa eh, waqad xuruufta looga fasirina qad weeye walow wey afartaasa mid looga fasrina marka isaga muxuu ku leey waa waajib in laga fasliyo kuleeyay laakiin ina maali waajib ma yidhaahdo mideeda kale ficilka ah, ficilka marka laga faslina shuruud leey saddex shardi eh, shuruud leey shaygan laga faslina lagu leeyahay anta mukafafada waxa ka dambeeya ka fasli waa saddex shardi dii la helo waa inuu ficil yahay ficilkuna uusan ficli duca ahayn janibna uusan ahayn marka laga faslina markaas xataa waajibah kule iyo fiiro hoos fiiri ina maali wain yakun ficlan walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica falaxsanu lfaslu biqad ow nafyin ow tanfiisin ow low wa qaliilu dikru low uy ina maali waa alifyada matniga uu ka soo rara wuxuu yidhi maxamed cabdilxamiid waxa soo raraa miya isaga xaashiyada sajaaciga sajaacigaa wey sajaacigaa soo raraa wuxuu yidhi wain yakun hadduu ahaado maa bacdaha waxa ka dambeeya waxaa ka dambeeya hadduu ahaado ficlan ficil koo waa shardi walam yakun ducaa ficlu ducana uusan ahayn hadduu ficlu duca yahay lagaba faslima caadiya loogu xiriiri kara walam yakun ducaa walam yakun tasriifu in la sarfiyaana aysan ahayn mumtanican mid reebtoonaaday maxaa meesha ku baxay jaamid jaamid hadduu noqdo anta mukafafada waa lala xiriiri kara ficilka ficil jaamidka waa lagu xiji karaa saddexdaa sharti haddii la helo in sida ibnu hishaam waaji ma dhihin fal axsanu sida fiicnaanta badani sida wanaagga badan oo wanaagga badan alfaslo waa in la fasliyo biqad lagu fasliyo oo nafyin lagu fasliyo nafyina waa saddex lan lam la waa saddexaad oo tanfiisin oo siin iyo sawfa ah oo low markaasuu ku yidhi wadikru low low in la sheegaa qaliilun waa yar yahay ku yidhi ogowe lowda in wax lagu kala fasiya waa jirtaa waase yarta iyadu kuwa kalaa badan marka marka saddex shardi la helo ay axsantuu kuleey ibnu hishaam lakin isaga waaba waajib uu kuleeyahay inaad ka fasbida saddex shardin xataa kuma siin mm, waa laba sadar fiiri waxa uu ku oofsaday inay maari waxaasoo cilmi iyo shuruuddiisii wata soo ma jeedin marka cilmi khulaasaysan halkaasaa loogu tagaa naxwa waayahay falawel midka hore mitaalka ugu horeeya ayadoo xarfu tanfiis looga fasiriyey anta inta cilmi ka hormaray naxwu calima ilaa wuxuu ogaaday an hishamiye sayakuunu minkum marda inay idin ka mid noqon ayaan kuwa jireen hadda maxamed waxay tahay antan cilmiga ka hormaray mukatab min afci inay noqotay labada shardi waa lagaa rabaa shardigii koowaad horta rafci wax ka dameeyey yakuunu soo maahan shardiga labaad ka fasli siintaasa looga fasliyey wani maalka labeeya iyadoo xarfu nafyi looga fasliyey oo xarfu nafyiga laadiyu keenay naxwu afalaa yarawna miyaysan ogeyn ila awalba waxa la yidhi cayn shardi maaha iyo laam iyo miim moogta cilmi marka lagu yidhi cayn iyo laam iyo miim shardi maaha ee waxaa loola jeedaa wax yaqiin tusaya dhammaan waxay rabaan ahaadeen afalaa yarawna miyaysan ogeyn ilaha yidhi qoomkii reer banu israiil oo dibiga caabuday allaa yarjicu anhu laa yarjicu inuusan usoo celinayn ilayhim ayaga xaggooda qawlan hadal ilaahay nabiga ilahay waa lo u waxyooda waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraam waxaas jannada lagu gala waxaas naarta lagu gala dibigan ay caabudaha uu iska leeyay hal haba wax reebi ma abad amri ma marka hay ag fadhiyan waa wax la yaab leh haweyn meel iska fadhiyan iska insaaraxaan dabayla gadaal ka geli afay ka baxeen waa maarle oo dahab la sameeyey marka xataa weyl sax maaha dabayla gadaal ka geli marka afka ka baxdo leey markaas axad mooda inuu weyl yarya meesha taagan Ah, hal mar xataa soo hadli maaha dhihi maa waaas waa xalaal waxaas waa xaaram iyagina iska caabudayo oo wax la yaabi banu aadan hadduu baadiyoobo ilaa wuxuu yidhi afalaa yarawna miyaysan ogeyn allaa yarjicu inuusan usoo soo celin ilayhim xaggooda qawlan maxalshaadku waa maxay allaa an sow maha iyo laa hadda xaa ka horreeya cilmiga ka horreeya yarownadaasa cilmiga tusee ficilkii ka dambeey labadiiba lagaa rabaa horta ka fasli laadaasa looga fasliyey haddee rafci yarjicu waa la goday laakiin yarja-u fiir maanta mafcuulay qaadatay qawlan waa mafcuul bigeedii markaas maxay kutusaydaa min arajci laa min arujuucba marka maadadan oo rajaca ah markay mafcuul qaadaydu masderkay ka timidaa rajci ah marka ay laasimka tahayna masderkay ka timidaa rujuuca ah. oo haddaata rajaca waa laabtay rujuucan aada leeda rajaca waa celiyeyna rajcan celinaad leeda rajcan celinaad leeda qur-aankaa ku jira iri fain rajacaka allahu ilaa daaifatin iri fain rajacaka rajacaka sookaasmafcuulbihi maaha waxaa leedahay min arajci la min arujuuc haddii lagu yihahdo ee rujuuc laasimu ahaayo ficil ka yimaada xayta ficilkan tacdii waxaa leedahay hada ficlu laysa min arujuuc bal min arajci fain rajacaka iri fain rajacaka afalaa yalowna anlaa yarjicu ilayhim qawlan aada leedahay qawlan soo uma jeedid waay wafaalis kii saddexaad ayadoo qatlu looga fasriyey naxwu calimtu waxaan ogaaday anhu shaniyadada ilaa cilmiga ka horeeye qad yaquumu zaydun zaydun istaaga yaquumu iyo anti xaa loo dhex mariyey qad waraabici kii afraad waa ayadoo low looga fasriyey naxwu anhu shaniye low yashaa allah allah hadduu dooni lahaa hidaayata jamiici nnaasi lahada naasa dadka waanuuni lahaa jamiican dhammaan xaalayyihiin ayadoo low lagu fasiriyey allow yashaa lah weya an waa tana waa mukafaf min maxaa yeele cilmiga ka horeeya wadalika wuxuu ku yidhi wadalika ay taqadum lcilmi cilmi inuu ka horeeyaa haabt haabitu waa mid sugan lianna qablahu hortiisa waxaa ku sugnaa afalam yayasi ladiina dadkii miyaysan ogeyn aamanuu xaqa rumeeyeen a ku sugneen afalam yayasi ladiina aamanuu allow yashaa llah saasay iskugu rakibanta wadalika ey taqadum lcilmi cilmi inuu ka hormaray haabitun waa mid sugan haka shakin allow yashaa in cilmi ka horeeya haka shakin wadalika ey taqadum lcilmi cilmigii hormaridiisu haabitun waa mid sugan liana qablahu allow yashaa allahu hortiisa kaainun waxaa ku sugnaaday lina qablahu dalika taqdim cilmi haabitun waa mid sugan dhe lina qablahu dhe lina qablahu allow yasha hortiisa waxaa ahaaday afalam yayasi ladiina aamanuu yayasi ah cilmi ah afalam yayasi miyaysan ogaanin aladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyeen allow yashaa ullah allah hadduu dooni lahaa aw mafcuul yashaau ee mafcuul yashaa waada la xadfaa qur-aanka haaliban dheh ahlucilmiga gabala lama sheegi jirin laba meelood eh, liman shaaa minkum an yastaqiima midkii kale muxuu an yataqadama oo yataahar allah yubaar fiik an yat maxaa ka horeeyey an yataqadama fiiri liman shaaa minkum an yataqadama liman shaa minkum an eh, yastaqiima labadooda mastarkaas la dhaala midooda mafcuulkeedu waa la sheegay waxaa la yihi qur-aanka labadaasaabaa la arkay culamada gobol yidhaahdeen hmm, marka gaaliban yashaau maadada shaaca ah maaha mudaariceeda shaaco masalada low yashaau walow shaa allahu oo kaleeto maadadan mafcuulkeeda sida qaalibka waa la xadfaadleed sida qaalibka weligeed waa la xadfaadhimayd sida qaalibka waa la xadfaad labaan ba sheegnay iman shaa minkum an yataqadam oo yataqar marka waa noocaas waa la xadfaa sida qaalibka waayo marka anti ficilkii waana laga fasliyey ficilkiina waa la rafciyey wuxuu ku yidhi wa macnaahu yayasi macnaheeda fiiri wa macnaahu yayasi macnaheeda dhe wa macnaahu yay asi macnaheeda fii maa kiina ugu macnaa qaalahu lmufasiriin ay yihahdeen culamada mufasiriinta qur-aan ahelkiisaa la weydiiyahay wa macnaahu yay asi macnaheeda fii maa shayna ugu macnaa qaalahu lmufasiriin ay yidhaahdeen afalam yaclam miyaysan ogaanin wey saas wey macnaheeda wahiya yey-asina luqatu nakaci qabiilada yeman degta ee ibraahimu nakaci loo nisbeeyo qabiiladaas luqadoodii waa ayagaa yey-as yaclam u isticmaala ibraahimu nakaci qabiilada loo nisbeeyo oo yeman degta luqadooda yey-asi ku tahay yaclamu wahiya luqadana luqatu nakac weeye wahawaasin xarimat sacdiya waxa weeya qabiilada ka dhaatay reer hawaasin luqadoodii weeye qaala suxayma wuxuu yidhi waa shaacir aquulu waxaan dhahayuu yidhi lahum dadkii iqafaashay bishicbi god goshii dhexdeeda xaalan kusugan shicbiga waa wadada labada buurood udhaxayda wadada dariiqa oo udhaxeeya labada buurood adariiqu fi ljabal waa kan kule wadada waxa weyn ku yaala buurta kaasaa la ihahdaa shicbi aquulu waxaan ku dhahay yidhi lahum dadkii qafaashay kuwa qafaashay meelay ku xirteen markaasay le yaa qaadana saan u qaybsayna ninkaana soo qafaalanay markaasaan ku gadyaay yidhi anag aanu yidhi waa ninka iska tatashaye may taqaaneen ninka i dhalay ma waxad u malayna iska kahaysayda fariskiya i dhalay marka aan dhahay ma uhanjama u dhaarana hadda firasna waa la qaybsana qayba loo fadhiyo kuwa gesnooyis aqulu wa waxaan dhahay yidhi bishicbi bishicbi fi shicbi goshii dhexdeedan waxaan ku dhahay yidhi id waqtigaan dhahayay yacsiruunani ay qafaalanayeen xikaayaad ka dhiga aquulu waxaan iri oo maadiga ka dhigi maydin aquulu waxaan dhahana dhihi maydin ilaa idca ku tacalluq anigu waa maadigi xikaayaad ka dhigi marka labadaba yasirunani yasirunani iyo aquulu labada maadi xikaayo ka dhig xikaayatulxaal ka dhig aquulu lahum waxaan ku dhahayey bishicbi fi shicbi gosha dhexdeeda waxaan ku dhahayey id waqtina aan dhahayey yasirunani ay qafaalanayeen alam tarasu miyaadnan ogey wadinka ii tashaaye anii aniga ibnu farisi zahdan faraskii zahdam la dhihi jiray raakibkiisi wiilkiisi inaan ahay ah, farisku waa raakib ninka faraska ku dagaalamaya gaandhiriga ka ah marka waxaan dhahayuu yidhi calam tayasuu armiyaadnan ogey wadinka ii tashaayo i qaybsanaye ani aniga ibnu farisi zahdami zahdam faraskii la dhihi jiray layi qincaanka ahaa ninkii ku dagaalami jiray gaandhariga ka ahaa wiilku dhalay soo ma ihi idinka ah, haysa hadda ciidanu soo wada markaan haddaba wadada uu kusoo jiraa wa u dhaarana wa hanjaba isagoo afaan loo haysto alam taclamu miyaadnan ogeyn wey wayuayiduhu waxaa xoojinaya maa qaalahu lmufasiluuna yuayidu alkan celine fii ma ay maa qaalahu lmufasiluuna celi wayuayidu waxaa xoojinaya hu ay maa qaalahu lmufasiruun macnaha mufasiriintu sheegeen qiraa'atu bni cabbaasna ada xoojayda cabdullahi bni cabbaasa wuxuu akriyey afalam yatabayan miyaysan cadaysan aladiina aamanuu haya tafiri waaba lafdi cilmi si sariixa u faa'ideynay waxuqiya wowda qaado waxuqiya waxaa laga sheegay can ilfaraa amiiru lmu'miniina fi naxwi amiirkii mu'miniinta naxwada inkaaru kowni yay-asi yay-asi ahaanshadeeda inkirideeda bimacnaa yaclam ay ahaato wax jira ma ahan yay-asu aa yaclamu ku timaada warkaasaa laga sheegay wa huwa inkaarkiisu daciifun waa daciif waxba ha qaadanin adugu waxukiya waxaa laga sheegay can fara yaxya ibnu ziyaad amiiru lmu'miniina في nahwi inkaaru kowni yay-as yay-as ahaanshadeeda in la inkiro yay-as waxaa tiri ahaanshadeeda in la inkiro bimacnaa yaclamu ay ahaato wa huwa inkaarkuna daciifun waa daciif haba aaba yeelin ahaniyatu xaalada labaydadheh allahu subxaana wa tacala aclam sala allah calaa